bsm illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa usalli wa usallimu calaa rasuuli illaah wacala aalihi wa saxbih waman saara calaa nahjihi wastaqaam wabacd baabu sulx sulxiga iyo heshiiska baabkiisii haada maxalu qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam asulxu jaa'isun bayna almuslimiin ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaala rawaahu abu daawuud watirmidiyu waqaala xasanu saxiix wasaxaxahu alxaakim musanifku raximah llahu tacaala raxmatan waasica halkan waxa uu ka bilaabayaa oo u baabaystay baab loo yaqaano baabu sulx heshiiska baabkiisii heshiiskuna istilaax ahaan wa caqdu yutawasalu bihi ila alislaaxi bayna almukhtalifayn waa caqdi lagu gaadho in la hagaajiyo oo la heshiisiiyo labada ishaya dhexdooda wa caqdun yutawasalu bihi ila alislaax bayna almukhtalifayn labada ishaya in dhexdooda la islaaxiyo oo la hagaajiyo oo la heshiisiiyo ka noocaasi ah weeyaan sulxigu waxaana tusinayaa kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca dirkuba waa tusinayaan inuu sulxigu ahmiyad qiimo badan uu leeyahay meelo badanna uu gelayo sidaa daraaddeed ba ahlulcilmigu markay doonaan waxay ka cabbiraan assulxu sayid alaxkaam sulxigu waa axkaamta boqorkeeda axkaamta boqorkeeda weeye maxaa yeelay waxa uu gelayaa abwaab fara badan oo kala duwan bal waxa weeye wakhtiyada qaarkood waxaa lagu kala saaraa xaqullaahi wa xaqu cibaadi ilaahay xaqiisa iyo xaqa addoommadiisa sulxigaa daabid looga dhigaa oo marka la doonayo in xaq ilaahay la sheego waxaa la yidhaahdaa xaqa alle waa maa laa madkhala lisulxi fiih waa wixii aan wax dariiqa sulxi markaa in laga galo aan lahayn sulxigu wixii aan dariiqu u soo maraa aanay jirin yusamaa xaqullaah wixii xaq bani aadamahina waa wixii sulxigu gelayo in la isqaadiyo oo la ridaana ay suuragal tahay iyo walmucaawadatu calayha in laga beddel qaato oo marka la rabo xaq ilaahay xalee xaq bani aadam in la tacriifiyana waxaa la odhanayaa wamaa yadkhuluhu asulxu wayasixu yasixu bihi iyo walmucaawadatu calayha waa wixii sulxigu gelayo in la ridaana ay suuragal tahay in laga beddel qaato oo waxaan inta layska dhaafo wax kale la qaataana ay suuragal tahay waa xaq bani aadam wixii sulxi aan geli karin ee sulxi la gelin karin kal xuduudi oo kale waa xaqullaahi baa la odhanaya marka baabkani ahmiyadda noocaasiya buu leeyahay oo sulxigu waa barta lagu kala saaro xaqani waa xaq alle iyo maya waa xaq bani aadam wixii sulxi galaana xaq alle maaha ee waa xaq bani aadam wixii aan sulxi la gelin karinina wuxuu noqonayaa xaq ilaahay oo xuduuddii oo kale dee sulxi iyo heshiis ma aqbasho qof hadduu maalan ridda ku dhaco oo diinta ka baxo waynu ka heshiinaynaa meesha ma leeka soo muslim weeyi laakiin muslimnimada lafteeda heshiis baynu ka gelaynaa soo geli mayso zina hadduu ku dhaco waa sidaasi leeg waa ka heshiinaynaado waa kaa dhaafnay taa hore oo haddaad mid dambe u noqoto wax suuragala maa wax dhacaysa ma sariqadu markay xuduudda qaybta xuduudda qusaysaa oo marna waa xaq bani aadam iyo xuquuq allay labadaba halkaasoo kale isugu jirtaa inta xaqa alle qusaysa oo xadka laftiisa gacangoynta iyo wixii la mid ah heshiis ma gasho mar hadday u tagto qaadiga waa la fulinayaa maantaba haddaad taahid gacantiisa anaa saamaxay gacantaa la yska daayo ma suuragala marka xaqa ilaahay waa wixii aan sulxi aqbalay xaqa bani aadamna waa wixii sulxi aqbalaya ee in laga beddel qaato ama la yska ridaaba ay suuragalto marka runtii sida aawadeed bay ahlulcilmigu u yidhaahdeen sulxigu maadaamo intaasoo baabuu galo oo laga yaabo in lagu yidhaahdo alxukmu kada wa in tasaalaxaa falahum xukumku waa sidaa haddayse iyagu dhexdooda ka heshiiyaanna iyagaa arrinku u taallaa waxay ku tusinaysaa sulxigu markaa shay guda ballaadhan inuu yahay oo sharciyoo diida mooyaane waa furan yahay bal waxyaabaha ugu mudan buu ka mid yahay asiyaasa sharciya marka waxa weeyaan baabkeeda lagu jiro waxyaabaha ugu mudan ee la isticmaala buu ka mid yahay oo gaaladii mar caqdu dimaa lala gelayaa oo sulxi dimo ayaa lala gelayaa mar sulxi hudno ayaa lala gelayaa mar mid ammaan baa lala gelayaa kitaabuuljihaad baa lagu yaqaanaa waa macruuf waxa weeye masalan mucaaradkii dowladda ku baxay ee ahlulbagiga la yahdo qoladii ahlulcadliga ee dowladda la socotay waa la heshiinayaan oo bal hadda cagta inoo dhigaa la odhan karaya heshiis baa lala geli karaya alsulxu maca ahlilbagi maalan labadii zawjayna isqabay haddii arrintoodu xumaato waxaa habboon in la heshiisiiyo oo maalan sulxi lagu galo hadday gabadha aragto in ninkii sanka taagayo oo inuu iska sii daayo doonayo way la heshiin kartaa way odhan kartaa xuquuqdayda wax ka mida rid laakiin iska kay hayso waxba ha igu soo degdegine wax ka mida xuquuqdayda rid oo maalan halkii aad habeen hoyaatinka oo kale imanaysay iskaba dhaaf haddaad doonto ama marmarkii adigu adamacdo un iska kaala marka meelahaaga kale iska qabo manaa sulxigii intaasoo baab gelaya markaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay asulxu jaaizun sulxigu waa mid fulaya bayna almuslimiina muslimiinta dhexdeeda waa mid soconaya oo fulaya ilaa sulxan sulxi mooyaane axalla xalaalaynaya xaraaman xaraam xalaalaynaya aw xarama ama xaaraantinimaynaya xalaalan shay xalaala sulxigu hadduu xadgudbo oo xadkiisii dhaafo oo waxaan lagu bannaynayaa waa xaaraan la xalaalaynayo ama shay xalaal ah ayaa lagu xaaraantinimaynayaa xaaladda noocaasiya ah, arrin saxa ah ma noqonayo arrin saxa ah ma noqonayo waxaana uu noqonayaa mid markaa baadil ah oo waxa weeye aan sax ahayn sida masalan inay nin iyo gabadhi aan isqabini ku heshiiyaan waxaynu ku heshiinnay inaynu isqabno waddadaynu ku dhaafaynaayo gaalada beledkoodaynu ku gelaynaayo been iyo balaayaynu waraabayaal baynu u sawiraynaa e suuragal maaha waa sulxi xaaraama maxaa ku heshiiseen hadhow lacagtana waa kala qaybsanaynaa maxanaa wax saxa maaha sida kuwan wakhtiyada qaarkood qurbaha joogoo kale waanu kala tagnay doonaya inay dowladda wax kaga qaataan heshiiskanay galeen waa xaaraam ee ay leedahay ku ceebayn maayo odhan maayo ninkii way caayeeye anaaba iscaayayo odhanaya ilmahan meel daran baan ka keenay adiguna ma qabay dheh saasaynu heshiiskunah yani arrin saxa maaha bal wakhtiyada qaarkood waxay keenaysaa inay kala furmaanba oo qoyskoodiina ka dumo xaaraanna quutaa arrin saxa maaha waxay noqonaysaa sulxi iyo heshiisay galeenoo lacagtana hadha waynu qaybsanaynaa wax suuragala maaha waa xaaraan kor dhaban oo hoos dhaban oo godan wey qodob saxa maaha waxa kale oo runtii iyada lafteedu aan sax ahayn wax bannaan wax bannaan haddii lagu xaaraantinimeeyana waa saasi leegni oo wax bannaan oo alla banneeyey laleeyahay sulxi weliba halkaa intaanan ka gudbin waxa xaaraamta ah ee la xalaalaynayo ee la odhanayo sulxi baynu ku gallay waxaa ka mid a ah dhaqanka soomaalida magahan la qaybsanayo magahan la qaybsanayo maguhu waa dhaxal ciddii laga dhintay baa leh in heshiis la galo oo la yidhaahdo heshiis waxaanu ku nahay jifida oo maalan haddii la doono boqolka halaad afartanka ah dhaxal weeyo qoyskaa leh weliba marka la doono halkaana dumarka waa laga qadiyaa qoyska la sheegaya laftooda rag baa looga jeedaa lixdanka soo hadhay waa magweyntiioo reerkaa leh sulxiga iyo heshiisku aanu gallay waa sidaa kaasi sulxi maa kaasi sulxi maaha labadii wejiba waa kulansanaya waa sulxi lagu xalaashanayo wax alla xaaraantinimeeyey xoolo agoomeed baa lagu xalaashanaya waa qodob waa sulxi lagu xaaraantinimaynaya wax alla banneeyey oo qoyskii dhaxalka lahaa maxaa laga xaaraantinimaynayaa afartan wixii aan ka ahayn hadduu soo hadlo qoortaa la kala jibinaya ma annagaad nagu soo soctaano ma lixdanka yagii u soo dhigatay hebelow ma haddaad lixdanka yagii usoo dhigatay lixdankii reerka markaa ragga hawla imanin waxaan kaa qabannin lixdankani xaaraan buu kaa yahay wax kuu bannaan maa ha gefin haddii kale jeel baa lagu dhigay yacnii arrin saxa ma aha waa heshiis baadil ah oo la rabo waxna in lagu xalaaleeyo aan xaaraan ah wax qofka u xalaal ahaana lagaga xaaraantinimeeyo oo la ma soo geli karta haddaad soo gasho jeel wey dabeedna odaygii dhammaynankiisa la dilay hal tulud hadduu qaato lixdankaa ka mida jeelkaa la dhigaya waa in la idbiyaa wey marka ta noocaasi ahina waa sulxi xaaraam ah waa sulxi xaaraama ah, sulxi saxama marka nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay sulxiga ummaddu waxay ku heshiisaa waa arrin soconaya haddaanu ahayn sulxigaasi iyo heshiiskaasi mid xalaal lagu xaaraantinimaynayo ama xaaraan lagu xalaalaysanayo markaa shiikhu isagoo arrimaha saxda ah ee bannaan ka warramaya wuxuu yidhi fa idaa saalaxahu hadduu kula heshiiyo can caynin ay can tarki caynin cayn inuu ka tago bicaynin ukhraa ay wayaakhudu uuna qaato ama waakhdu iyo qaadashada baa lagula heshiiyey bicaynin ukhraa cayn kale fa idaa saalaxahu hadduu shakhsigii kula heshiiyo can caynin can tarki caynin cayn inuu iskaga tago bicaynin ukhraa wa biakhdi caynin ukhraa iyo inuu qaato cayn kale cayn kalena uu qaato aw amase bidaynin inuu qaato dayn jaaza way bannaanta waxa uu leeyahay shakhsigii lala heshiinayey haddii lagula heshiiyo cayntanaynu isku haynay faraha ka qaad waxaanaad qaadataa cayn kale beddel kale qaado masalan dhul baa isku hayseen dabeedna waxaa lagu odhanaya warheedhe dhulka iska dhaaf dhulka aa ninkaa isku eeddeen iska daa aanad idi heshiisiinno isaguna halkanaa reerahoodii uga dhowaanayaadoo ciyaalka waxdhigashadii uga dhowaanayaano adigu baloodhkan uga tag ha iska dega isaga uga tag beddelkeeda waxaad qaadataa barkadiisa halkaa ku taalla waa tusaale ama waxaad qaadataa geeliisa intaa ka qaado waa nooc iibka ka mida sulxigu markan oo kale moogto waxbaa la kala beddelanaya ama maalan waxaad ku leedahay geel baad ku lahayd ama mag ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdo cayn baad ku lahayd markaasaa la leeyay lacag ugu bedel beddelkeeda cayntan kala qaado tan lacagta a qaado waxba geel ha ku kalifine saacaddan ha odhanin shan geelahoo kala lugaynaya la kaalaye iminka inuu gaadhi kaxaystaabay ku kallifaysaa inuu tuulo heblaayo tago inuu soo iibiyo inuu shaqaale u soo dhiibo soo kaxeeya adiga laftaadu hadhow shaqaale damboo dib iska daada khayr allah ku siiye lacag qaado doolarkaa jababacda haya qaado waa cayn labaade kanba qaado waa markaynu cayn ku tilmaano doolarka haddii kale cayn ba aynaan odhana naqadkiisa u daynana waa wax kaloo beddel kale ah waxa weeyaan iskaga tag dhulkan oo berkadan qaado iskaga tag dhulkan oo geelan qaado iskaga tag waxa weeyaan geelan oo adri qaado almuhim waa heshiis wixii laysku hayay baa laga tegayaa wax kaloo beddela baa la siinaya masalan gurigan dhan ee dhisan ee isku haysaan isaga u daa adigu dhiggiisa oo balloodho bannaana qaado waa sidaa wey ama cayntan ka tagoo bidaynin qaado shay markaa dayn ah qaado oo maalan shaygii marka uu yahay cayndii aan shaygan kale aanay ribowi isku noqonayn sida tusaale ahaan waxa weeye gaadhi oo kale a isu sheeganayseen gaadhigii markaa isu sheeganayseen waxa kuu bannaan lacag dayn ah in laguugu beddelo war gaadhiga isagoo ha iska wate eh iska daayo markaa saddex kun oo dollar oo bil dabadeed lagu siinayo adeer qaado heshiisna aan idiin kala qorno nootayada idinka isna gaadhigaannu raacinaynaa adigana lacag dayn ah oo aad ku yeelato ile iibku sidaa waa ku bannaanaaye mar haddaanu labada shay ribowi ahayn dee waxa weeye dhibaata ma jiri jirin in lacagtu iska maqnaataa oo baycu nasiyaabay iska ahaan jirto dhib ma lahayn markaa dhib ma jiri waxaad samaynaysaa lacagtaa ku yeelo saddex kun oo bil kadib lagu siinayo dhibaata ma jirto wa iska caadi jaaza waa bannaanta wain kaana lahu calayhi daynun hadduu dayn ku leeyahay oo fasaalaxahu uu kula heshiiyo canhu xaggiisa bicaynin aw bidaynin daynkaasi oo qabadahu uu qabdoonayo qabla tafaruq ijaaza waa bannaanta haddii maalan dayn aad ku leedahay dayn baad ku lahayd daynku kaba soo qaad doolar buu ahaa markaasuu ku waashay maanta dollar ma hayo oo meheraddii kale hebelna soo weydiiyo ma hayo oo kan kale weydiiyo ma hayo wax noocaasa buu akhrinayaa waxaad heli kartaa inuu kugu yidhaahdo imisaad igu lahayd aad tahayd waxaan kugu lahaa laba kun kunoo dollar inaadeer baloorkaa qaado khayr alla ku siiye baloorkaa qaado hadduu doono baloorkii labada kun baa waxbaa ka dhiman laakiin yelkadeyda hadda iskaga heshiisaan waa caadi khalaas iga daa wixii ka waxba hay dabagelin qaado boloodhkaa labadii kunuu qaado waa caadi dayn baa waxaad uga qaadatay oo kula heshiisay bicayni cayn baad kula heshiisay dayn baad ku lahayd laakiin cayn baad qaadatay waxay kaloo dhici kartaa in waxa weeye dayn kale aad kula heshiiso oo dayn baa meesha yaallay dabadeedna daynkii waxaad rabtaa dayn kale inaad kula heshiiso xaaladda noocaasia ah ma suuragal aha ilamaa in la kala qaato mooyaane ilamaa in la kala qaato mooyaane oo maalan waxa weeye waxaad ku lahayd dollar bay ahayd isaguna cid buu ku lahaa waxaan loo yaqaano riyaal ama shilin soomaali ama somalilan wuxuu doonaya ha noqdo waxbuu ku lahaa haddii lagugu wareejiyo dayntaa oo la kala qaato qabla tafaruq oo halkaa dollar kaga lahayd lacag kaloo magac kalele aad qaadato ama lagugu bedelo dhibaata kuma jirto dhibaata kuma jirto oo maalan markii ay noqotay war maxaad igu lahayd dee waxaad markaa aan kugu lahaa tusaale ahaan baan leeyahay waxaa masalan kun dollar baan kugu lahaa anna maxaan kugu lahaa dee waxaa intanoo kaloo riyaal ama sidaa kala jar waa sidaa iyo sidaa inoo kala gooba baaqiga haddii wax meesha yaalan la kala qaato dimada lafteeda wax waa lagu kala qabdoodaa dhibaata ma jirto waa caadi wey wain kaana lahu calayhi daynun hadduu dayn ku leeyahay oo fasaalaxa uu kula heshiiyo canhu xaggiisa bicaynin cayn uu kula heshiiyo aw bidaynin ama dayn kaloo isaguna uu ku leeyahay uu kula heshiiyo kaasi oo qabada uu qabdoonaya qabla tafaruq jaaza waa bannaanta aw amase saalaxahu wuxuu kula heshiiyey calaa manfacatin buu kula heshiiyey manfaco fii caqaarihi maguurtadiisa ku sugan ow amase hayrihi ku sugan oo macluumatin la garanayo ama daynkii uu ku lahaa wuxuu kagala heshiiyey manfaco laga gudanayo maguurtadiisa maalan wuxuu odhanayaa war maxaad igu lahayd kasuu odhanayaa kun doolar inaadeer shilin heli maayee gurigayga kira ku gal bishiiba laba boqol baa lagu kireeyaa kirada gurigaygaa ka gudo oo sidaan ku heshiino shan bilood gurigaygaa ku jir ama cid kaleba ka kiraysade aan saa ku kala dhammaan kunkii doolaraad igu lahayd soo qaban waaye wax lacaga ma hayo cayn kaloo aad iga qiimaysato aan ku siiyana ma hayo waxaad samaynaysaa bimanfacatin baan kuugu gudayaaye kirada gurigayga gal hadduu adiga kirada u baahane shan bilood ku jir bishiiba waa laba boqol dee sidaan ku kala dhammaano warqadna aan kuu qoro inaanan shantaa bilood agtaada soo maray halkaa ka dhammayso adiguna marka muxuu kula heshiiyey calaa manfacatin oo fii caqaarihima guurtadiisa ku sugan war lacagaan iska bixiyo ma hayee gurigaa gal ow amase fii hayrihi ku sugan ama wax kale ku sugan oo aan ma maguurtaba ahayn sida warniyow anigu ma haye lacage maxaad igu lahayd kun dollar dee gaadhigaygan aan kuu dhiibo gaadhigaygan aan ku siinaya muddo dhowr bilooda ama intaasa kirayso ku shaqaysatee khalaas maalintiiba wuxuu soo xaraynayaa gaadhigu intaas maxaad iga doonaysa kunkii aad igu lahayd saddex bilood gaarhigaygaa wado waa ku kaa intaasaan kaaga kariyey saddexdaa bilood kunkii waan kaaga kariyey inoo ilaali gaadhiga waa caadi way gudaysaan mar haddii saa lagu heshiiye aw amase saalaxa wuxuu kula heshiiyey can idayni ilmu'ajali daynkii muddaysnaa ayaa wuxuu kula heshiiyey bibacdii xaalan qaybtiioo hadda ah maalan masaladan bacdu ahlilcilmi waa diidaan laakiin shiikhu waa oggolaaday qowlkiisaana fiican waayo dariiq ribo uma aha qolooyinka qaarkood ribay uga baqeen dabeedna waa diideen tusaale ahaan ninkii waxaad ku lahayd kunkii doollaree iminka aynu wax ku miisaalinayn adiguna maalmahan waad yaro qabqabsan tahayoo in lacagaad u baahan dabeedna waxaad leedahay hebelow maanta haddaad ii dhiibto lix boqol afar baan kaa tuuraya aad baan bahasha ugu qabqabsana waa u baahda xaqna kuuguma lihiyo ballanteennu lix bilood kadib bay ahayd marka maanta kuma qabsan karo jid kuuguma lihi laakiin waa codsi lacagtii qayb dhan baan kaa tuuraya waayo maanta aad baan ugu baahnaya anaa wax kale iga siihi kunkii doolar haddaad lix boqoloo qura ii keento afarta kale qalinkaan marinaya markaa sulxi haddaynu noocaa ku gelayno oo adna aanad muddadii igu cedhiryaynoo odhanaynin waar lix bilood baa ku hadhaye waxba ku siin mayna hanagu gardaroonin orad naga tag adiguna haddaanad saa igu odhanayna ii samafasho anna waan kuu samafalaya waxba dhibaato kuma jirto waar soo hormare aan qayb kaa tuure waxba dhib male laakiin qaarkood baa ahlulcilmiga yidhi ribay u muuqataa maxaa yeelay muddadaa la kala iibsanayaa bilahan hadhay ayaa lacagta la qaabilinaya oo la kala iibsanaya laakiin xaqiiqatan waxaa la yaqaanaa ribadu waa ziyaado waxbaa la badiyaa laakiin waxba lama dhimo hadiyo jeer ribadu waa ziyaado iminkana shakhsiganunbaa xaqiisii uu lahaa duruuf hayse daraaddeed le haddaad ii samafasho labadiinnaba danba inoogu jirta adna qiimaa kaa dhacaya anigana muddaa ii soo hormaraysa labadeenna waa ku danaysanaynaa haddaad ii soo hormarisoo maanta wax baan u baahnahay degdegee aan ku qabsado anna baaqiga waa tuuraya waayo awalba jidkuguma ahayn hadda inaad bixisa lix bilood kadib bay ahayd had iyo jeer dadkeennuna way sameeyaan oo marka magaha la laysku leeyahay iyo waxyaabaha la midka ah waxa weeyaan codsiga noocaasa dadku way soo gudbistaan war aanu idinku lahayn ee lixdanka halaadahay qolaa si xun noo qaannabayso qorigu aanu afka ka bixinay afartan haddaa noo keentaa labaatankaa kale intaasaa dhaariigata inaan laydi weydiinay ee ilmaad rayaalow maanta muddadii nooga soo hormariya aynu lahayn afartankaa nooga soo hormariya labaatanka kalena qalinka aan marino qolada aan kala dhammaanne waa isla liidanaa macnaa waa qorshe la sameeya markaa dhib ma leh haddaad u soo hormariso isna labaatankii kaa masaxo waxba dhibaata kuma jirto aw amase kaana lahu calayhi dayn dayn buu ku leeyahay daynkaasi oo laa yaclamaani aanay garanaynin qadrahu labaduba qadarkiisa aanay garanayn fasaalaxahu calaa shayin markaasuu shay kula heshiiye saxa dalik arrintaasi way ansaxaysaa ama dayn baa laysku leeyahay daynkii la ysku lahaa oo aan qadarkiisa midkoodna garanayn si wax noqdeenba warqadii ay ku qornayd baa meesha ka maqan waxbaa si noqday waxbaa yara ilowtiin adigu meeshay doonto ilowtiinku ka soo galee inay dayn isku leeyihiin labada nin waa caddaan wuxuu leeyahy war buuggii ma haysaa mas-uuleenniyo mee ma hayo waan soo ilaawey war ma haye ee daynka awal aynu isku lahayn imsuha markaasuu leey warnimo ma garanayo horta kolley wuxuu dhowr boqol buu ahaa iyo ama dhowr kune eh qadarkii buuggii o aneega mooyaane garan maayo markaasuu kii kalena leeya waa sidaa de waa yahay ka warran haddaynu iska ijtihaadnoo dadaallo oo waxoogaa isu dhiibno kadibna aynu kala qoranno inaan wax dambe laysku lahayn say kugu tahy miyay dulmi kugu tahay mise buuggii baynu isla raadsannaa war maye buuggii hayla raadsanine waayo buuggii waa inaan tuuladii heblaaye qabtaa waa inaad adiguna xaggaa u baxdaa waa inaan mar dambe soo noqdaa bahashana maantaan baahi u qabaaye wixii kale iska dhaaf miyaad ka shakisan tahay laba kun inay gaadhayso maya ka badnayd baan xaggaan uga shakisna waayahe wixii ay ka badnayd anaa kaa saamaxay adiguna haddii wax igala kaa socdaan iga saamax laba kun aan kala qaadano ka war hadduu yidhaahdo waa kala qaadanaynaa waa dhammaatay qadarka in la og yahay muhima mar haddii la hubo in dayn laysku leeyahay intaasaynu kala qaadanaynaa wixii kalena waa ka kac way ansaxaysa waayo xaqa iyagaa leh xaqu labadooda dhaafi maayo waana kuwa sidan ku tasaaluxay ee ku heshiiyey wixiina waa xaq maali ah ee xaq ilaahay oo barax tiran maaha marka waa arrin ansaxaysa dhibaatana kuma jirto wa qaala sal allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yamnac yaanu diidin laa yamnaca ma diido jaarun deris jaarahu deriskiisa laa yamnac jaarahu jaarah jaarun jaarahu laa yamnac yaanu diidin jaarun mid derisa hijaarahu deriskiisa kale yuu u diidin an yaqriza inuu ku tallaasho oo ku qotonsado khashabahu qorigiisa fii jidaarihi derbigiisa rawaahu lbukhaariy rawaahu lbukhaariyu baa wariyey shiikhu qadiyaddan uu keenay meesha wuxuu u keenay deriska oo lala heshiiyaa waa min xusni lmucaashara waa dhaqan wanaagga waa dhaqan wanaaggay ka mid tahay deriska inaad la heshiiso waa midda kale ee had iyo jeer dadka muranku dhex yimaado deriska ugu badan sulxi bay u baahan yihin baabkuna waa baabu sulxi waa baabkii heshiiska isagoo markaa inagu baraarujinaya deriska in lala heshiiyo waa midda kale ee deriska si wanaagsan in loola dhaqmana farta inoogu fiiqaya ayuu xadiiska soo qaata marka wuxuu leeyahay nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam derisna deriska kale inaanu u diidin inuu markaa gidaarka uu ku qabsado oo ku qotonsado qoryah marka arrinta noocaasi ahoo iminkaba dee dhaqan socdo ah oo qaababay ku heshiiyaan haba jiro oo masalan derbigu inoo kala badh oo qola keenba badh bay bixinaysaayoo dhibaata kuma jirto iyada lafteedu waa nooc min asulxi waa nooc heshiiska ka mid ah qaababkan loo macaamilaa markaa nebigu wuxuu tilmaamaya sala allahu aleyh wasalam war derisku deriska yuu u diidin marmar baa dhacaysa haddaad u diiddo qofkii dhulkiisii qayb baan u dhismaynoo dee uu ka kacaya ile markuu sidaa derbiga dacalkan ka istaagoo dhiso dee dhulkii inbuu ka kacaya waxaa imanaysaa kharashkii xitaa inuu ku bato dhulkii ka yaraado kharashkii ku bato oo derbi cusub uu sameeyo waxyaabaha noocaasi oo dhan shariicadu kama raalli noqon allahuma ilaa dadku iyagu iskood inay ugu heshiiyaan oo labada dhinacba ku kala raalli yihiin inay kala goostaan mooyaane si aawadeed baa nebigu u diiday sala allahu aleyh wasalam in derisna deriska kale aanu u diidin inuu qoryaha ku qotonsado baryaha qoryaha iyo waxbaa wax laga samaysan jiro laakiin wixii la doono ee wax laga samaysanaya noocu doonaba ha noqdee in gidaarkaaga lagu qabsado waa inaana diidin waayo waxay ka mid noqonaysaa dee waxyaabaha ummadda muslimiinta ah dhexdooda cuqdada beeraya ee ay ku kala go'ayaan ee daras xumada keenaya ayaa ay ka mid tahay sidaa daraaddeed buu shiikhu liahmiyatihi uu halkan u soo geliyey jaarkii oo lala heshiinayo jaarkii oo lala heshiinayo baabu alwakaalati walsharikati walmusaaqaati walmusaaraca kana baab wuxuu u yahay alwakaalati wakaaladii iyo washarikati wax wada lahaanshihii iyo walmusaaqaati isla waraabtamiddii iyo walmusaaracati wax isla beerashadii saddexda dambe way isku dhowdhow yihiin laakiin ta hore waa ka caamsanta alwakaala wakaaladii wakaaladu xoolahoo qura ma gasho laakiin xuquuqda waxa weeye cibaadaadka iyo mucaamalaadka dirkaba way gashaa laakiin qaybta ay xuquuqda alle ka gasho cibaadaadka ahi way koobanta marka wakaaladu waa shay guud oo waxa weeye xagga cibaadaadkii zakadayda masalan soo qaybi ama zakada xoolahayga ka bixi ama masalan iga soo xaji ama ciddayda yadii nooca ahayd ka xaji waxyaabo badan bay gelaysaa cibaadaadka xaggoodii waxbay ka gelaysaa neefkii udxada ahaa iga qal walqashii caruurta ka qal waxyaabay gelaysaa mucaamalaadkii kalena wax badan bay gelaysaa guurkii ama ii soo aqbal ama ciddaa guuriba oo ciddaad waalidka ama mas-uulka u ahayd furiddii gabadha iga fur ama iisoo aqbal oo iisoo guuri maalan qisaastii adoo aniga iga wakiilo dil oo maalan marka imaamkii xukumo qofkii ay yidhaahdo ha la qisaaso haddaanu isagu ciidan gaara u diranayn ee uu yidhaahdo waxa weeye ciddii dhiigga lahayd ha qisaasato hataad iska itaal darantay waad odhan kartaa hebelo adaa iga wakiile shan xaba ku dhufko marka almuhim wakaaladu waa macno guud waxyaabo badan bay gelaysaa wixii sharcigu diido inaan laysu wakiilan shiikhuna wuu inoo tilmaami doonaaye ta noocaasiya wixii aan ka ahayn way gelaysaa oo waa qofkii oo loo wakiisho wixii waxa weeye xaaladda qofku inta uu nool yahay wixii niyaabo aqbalaya wixii wakiilnimo aqbalaya ayaad u xil saaranaysaa kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalam yuwakilu kii wakiisha ee macnaa cid u wakiisha fii xawaa'ijihi alkhaasa danihiisa gaarka ah baahiyihiisa gaarka ah nebigu sala allahu alayh wasalam cid waa u wakiilan jiray wa xawaa'ij lmuslimiin wa xawaa'ij almuslimiin baahiyaha muslimiinta ee almutacalliqati bihi isaga ku tacalluqayeyna nebigu sala allahu alayh wasalam cid waa u wakiilan jiray danaha guud ee muslimiinta ee isaga ku tacalluqaya xidhiidhka la lehna cid waa u wakiilan jiray sidii uu abi hurayraba ugu wakiishay bijamci zakaati alfitri sakaatu alfitrida inuu soo ururiyo waa dan guud oo muslimiintu leeyihiin nebiguna u xil saaran yahay sala allahu aleyh wasalam waxaa ka mid ahayd markii ninkii zinada qiranayay uu lahaa hebel gabadhiisaan ka sinaystay uu gabadha sheegayey ee nebiguna uu lahaa waqdu yaa unays ilaa imra'atin haada fa in ictarafat farjumha xadiiskii saxiixaynka unaysow ka lahoo bal ninkaa gabadhiisa u tago weydii hawshan inay jirto hadday qirato adayga wakiile rajmi dhagax ku dil hadday qirato hawsha ayada ah bal ninkan le waan toobad keenee zinada qiranayeele waxbaa iga dhacay weliba gabadhaasaanu hawshaas igaga dhacda isaga codkiisa gabadhaa loo qaban maaye isagu qirayoo zina waxay leedahaa lagu qaadi laakiin bal gabadhan u tag miyay hawshaasi jirtaadhe hadday maya tahdo dee iskaga soo noqon ila xitaa dhaari ma gashe eh oo baabkaa dhaarta lama geliye eh hadday ku tahdo war waa qof waalane annaga hana soo gelin iskaga soo noqon laakiin hadday qirato oo ay tidhaahdo dembigaa waan gala ile waa gabadh xaasahe dee dhagax ku dil marka waxa weeye umuuraha guud ee nebigu ku tacalluqayana wakiil waa u dhigan jiray kuwiisa gaarka ah isaga gaar u khuseeyana waa u dhigan jiray fa hiya wakaaladu caqdun weeye caqdigaasi oo jaa'izun bannaan min adarafayni labada dhinacba u bannaan caqdiga wakaaladu waa jaa'isun min aarafayn cuquuddaa waxay u kala baxdaa saddex laazimun min aarafayn caqdi labada dhinac dhinacna aanu ka bixi karin sida nikaaxioo kale iyo iyo ijaaradii wax la mid labada dhinac qolana kama bixi karto oo maalan marka guurku dhaco inantuna ma odhan karto guurkii waan baabiiye oo ma baabbiin karto ninkuna isagoo furitaan ku dhawaaqa mooyaane ma odhan karo nia markii dambe dhoweed waan khaldanaaye waan ka noqdayba waxba kama jiraan kama noqon karo caqdigii gal olredi waa galay waa ku jiraaba waxaa u bannaan hadduu leeyahay waan furayaa dee afka innagu qaban mayno gabadhuna hadday leedahay waan mehersanahay oo waa dhab laakiin waanan doonayn dee waa ka wada hadal dambe oo xorriyaddeeda laga qaadi maayo laakiin caqdigii guntan ka jaray ma jari karto waa in dib looga wada hadlaado in la furayo iyo in heshiis kale la gelayo iyo waa in dib loo eegaa waa caqdi dhammaaday oo meel yeeshay nooca waxaa la yidhahdaa waa laazimun min adarafayn labada dhinac baa laazim buu ku yahay dhinac kansali karaa ma jiro dhinacna waa jaa'izun min adarafayn labada dhinacba waa u bannaan yihiin inay ka noqdaan waa wakaaladii oo kale adigaagii la wakiishee lagu yidhi waxaa soo qabo waxaa kuu bannaan mar dhow intaa teleefon soo dirto inaad tahid war ka walaacay waxba qaban maayo waan ka walaacay ha igu hallayn aniga cidda doonaysa u diro isagoo kugu yidhi eh, hudheel hebel tag oo gabadhaa lay meherinayo iisoo aqbal adoo golihiiba soo fadhiistay inaad iskaba diiddaa baa kuu bannaan war qolyahanyaydaan hadhow isqabsanin aanay odhanin gabadha maalintii adaa gacanta noo dhiibay oo adaanu kuu markaa wakiil ka ahaa ninkii hadduu baxsado warnoo keen ninkii ordoo u yeedhba awalba adaa ka wakiil noqon jiray wariyadan isa surmin haddaad istidhaahin waxaad odhan kartaa war anigu ka walaacay waxba ku aqbali maayo isaguna intuu kula soo hadlo wuu odhan karaa war anaa imanaya faraa kala baxa hawshii aan kuu dirtay saacadda laga bilaaba anigayma mateshid iska dhaaf marka wakaaladu waxay ka mid tahay cuquudda dhinac kastaaba uu ka bixi karo kii kastaaba uu ka bixi karo iyadaanu dhinaca kale ku qasbi karayn cuquudda qaarkoodna dhinacna laazim bay kaga tahay dhinacna jaa'is bay ka tahay masalan iminka rahantii oo kale rahanta kan dhiibaya laazim bay ku tahay oo hadduu dhiibo kama noqon karo laakiin ka loo dhiibay caqdigu dhinaciisa jaa'is buu ka yaho waa ka noqon karaa oo ninkii dhammaad rahanta u dhiibtay ee aad ku tidhi rahantaa iga hay shaygana wakhtigaasaan magdhowgiisa kuu keenayaa intuu teleefon kaa soo daba diro buu ku odhan karaa shaygaagii rahanta ahaana qaado sidaadaanan kuu aaminaya orda wixii keen waayo dhinaciisa laasimkuma aha isagu cidda wax ka maqan yihin isaga rahankaagiina intuu ku siiyo ayuu kaa sugi karaa laakiin adigu mar haddii dayn lagugu leeyahay rahanna lagaa hayo dhinacaaga laazim bay ka tahay kamana bixi kartid dammaankii oo kale waa sidaasi leeg <coughs> dammaankii oo kale waa sidaasi leeg oo waxa weeye madmuunu lahugii daynku ka maqnaaye wax loo damiintay wuu iska kaa saamixi karaa sidaynu hore u soo arkayn oo wuu ku odhan karaa hebelow ninkii aad damiinka ka ahayd damiinnimadii waan kaa jaraya iska orod anaa ku saamaxay isaga annagaa isla caddacaddaysanayna adigu iska orod wuu iska kaa fasaxi karaa waayo caqdigan dammaankae aad wada gasheen ee aad ku tidhi qofkaa anaa kaaga damiina wixii anaad igu leeday haddii isaga laga waayo wuxuu heli karaa inuu adiga kaa daayo oo kugu yidhaahdo waxba damiinkii anaa kaa jaraya iska odhan anaa isaga dabagelaya iska dhaaf laakiin adigu kama bixi kartid oo ma odhan kartid maalinta dambe ninkii aad damiintay qofka qof caadiyaan moodaye qofkuba qof caadiya maaha saacaddaa laga bilaabo anigu damiinkii waan ka baxa waad iska tidhi waa hadal aad iska tidhi wey wax kaa soconaya maa caadi baad sheegtay mooyaane maana weligiiba caadi ahayn wax kaa soconaya maa waayo caqdigu dhinacaaga laazim buu ka yahay waa kama bixi kartid laakiin shakhsiganaad u gashay ee dayn kale isagu waa kaa dayn karaa haddaad ka codsato ta war inaada qofka qof caadiya baan moodayey qofkiiba qof khariban buu noqday adigu iskala caddacaddaysoo soo xidh haddaad doonto aniga iska kaydaa kan iyo anigu midaannu isku xidhnaan karayna maaha aniga meesha iga saar hadduu kaa yeelo wuu kaa saari karaa lakiin aduu kama bixi karti marka cuquuddu si guud marka loo eego saddexdaasay u kala baxdaa qayb heshiiska la galaa labada dhinac baa laazim ku yahay oo aan qolana ka bixi karin qayb heshiiska la galo labaduba ka noqon karaa iyo qayb heshiiska la galo dhinacna ka noqon karo dhinacna aanu ka noqon karin waa saddexdaa qaybood wey marka caqdiga wakaaladu wuxuu yidhi waa caqdun jaa'izun min adarafayn labada dhinacba jaa'is buu yahay kii doonaabaa ka bixi karaa tadkhulu way gelaysaa caqdiga wakaaladu fii jamiici alashyaa ashyaadoo dhan bay gelaysaa allatii ashyaadaasi oo tasixu niyaabatu fiiha ay ansaxayso in layskaga wakiil noqdaa oo min xuquuqi illaahi ilaahay xuquuqdiisa ka mida ka tafriiqi zakaa sida zakada qaybinteedii iyo walkafaarati kafaarada qaybinteedii iyo wanaxwiha wixii la mid ah wa min xuquuqi ilaadamiyiina xuquuqdii bani aadamkana ka mid ah kalcuquudi sida cuquuddii nikaaxii iyo wixii la mid ah iyo beecii iyo walfusuuqi waxyaabihii la fasakhayey sida waxaweeye dalaaqii iyo waxyaabaa la midka ah iyo wahayriha wamaa laa tadkhuluhu niyaaba wixii aanay wakiilnimadu gelaynin oo min al umuuri umuurihii ka mid ah allatii taasioo tatacayanu cala alinsaani insaanka ku caynoobaysa oo wa tatacallaqu la xidhiidhsanaysa bibadanihi khaasa jidhkiisa oo qura ka salaati sida salaaddii iyo wadahaarati iyo dahaaro qaadashadii iyo walxalif dhaartii iyo walqasmu bayna azawjaat iyo qaybtii la qaybinayey ama garsoorkii loo garsoorayay xaasaska dhexdooda iyo wa naxwihaa wixii la mida laa tajuusu alwakaalatu fiiha ma bannaana in laysu wakiishaa waayo qofka jidhkiisay ku tacalluqaysaae qofka kale kuma tacalluqayso hebelow iga tuko wax jiraya maa hebelow waxba iga nijaasoobe adigu iska kay daahiri dee wax suuragala maa dhaarta lagugu yeesho cid kale kaama dhaaran karto dhaartu wakiil ma gasho dhaartii hebel aad ku yeelatay anaa dhaaranaya wax jira maaha diinta kuma jirto dhaar laysaga wakiil noqdaa wakaalad ma gelayso xaaska ama dumarkayga qaybtoodii anaa kaa gudaya suuragal maa waxyaabaha iyo wixii la mid ah oo qofka jidhkiisa ku tacalluqaya qofka jidhkiisa ku tacalluqaya ma gelayso wakaalad geli mayso walaa yatasarafu lwakiil wakiilku kuma tasarufayo fii kayri maa udina lahu fiihi wixii loo idmay waxaan ahayn nudqan loogu idmay odhah ahaan aw curfan ama curfi ahaan loogu idmay waxaan ahayn kuma tasarufi karo waxa qura uu ku tasarufaya wakiilku waa wixii loo idmaya si cad loo yidhi waxaa qabo ama curfi ahaan curfiguu idmay oo curfiga laftiisu waxyaaba uu kuu oggolaanayaa jira oo markaad og tahay qofku inuu kaaga raalli yahay idan ahaan de waad iska geli kartaa kitaabkii wadaadku meel iska dhigtay ayaad iska daalacan kartaa adoo og waa hebel oo saaxiibka ahoo inaanu ku odhanaynin maxaad kitaabkayga u daalacat gogashiisu meel iska dhigtay ee meelaha isaga yara taallay ee uu rabay inuu ku seexdo ayaad qarkaga seexan kartaa odhan kartaa war uu iska seexanayna oo waa hebele waa saaxiibka marka almuhim waxan waa in ama si cad lagugu idmaa oo qowla ama waa in curfiga kuu idmaya waad ogtahay tahay haddaad iska yara daarato ama moobilka gashato inaanu ku odhanan maxaad moobil laydhka iga gasho wuxuba waa moobil waxba kaa odhan maayo waad og waxba dhibaata kuma jirto wakiil waad ka noqon kartaa wayajuusu waxaa bannaan atawkiilu in laysku wakiisho bijuclin mushqaayad aw hayrihi in mushqaayad laysku wakiisho kharash laysku siiyaa waa bannaantay wakaalada in si tabaruca ah laysku wakiishaana waa bannaantay wahuwa umanaa dadka kale la aaminay buu la mid yahay oo laa damaana calayhim wax magdhowa laguma leh ilaa bitacadii ilamaa inuu xadgudbo mooyaane aw tafriid ama gaboodfal sameeyo mooyaane wa yuqbalu waa la yeelayaa qowluhum hadalkooda fii cadami daalik arrintaasi inaanay jirin bilyamiini wallaa lagu yeelaya haddii hadhow wax xumaadaan wallaha waa laga aqbalayaa uu yidhaahdo inaanan waxba anigu gaboodfala samayn xadgudbin baa wallahaya wakiilkii waman iddacaa kii sheegta arradda inuu celiyey shaygii dibkuugu soo celiyo min alumanaa'i kuwii la aaminay ah fa in kaana biljuclin hadduu yahay mid mushqaayad aaminkuugu ahaa lam yuqbal la yeeli maayo ilaa bibayinatin caddayn inuu keeno marag mooyaane wain kaana mutabarican hadduu yahay mid tabaruc arrintan ku sameeyeyna oo aan kharash ku qaadanayna qubila qowluhu biyamiinihi hadalkiisa waxaa lagu aqbalayaa wallaahidiisa qubila waa la yeelayaa qowluhu hadalkiisa biyamiinihi wallaahidiisaa lagu yeelaya laakiin sida saxda ah waxba la kala qaadi maaye qofku hadduu aamin yahay wixii mar hadduu yahdo waan kuu celiyey waa la aqbalayaa biyamiinihi baa lagu aqbalayaa mutlaqan halkaa joogto wallahu subxana wa tacala aclam